alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira baabka laba boqol iyo koob iyo siddeetan baabunahyi can tanaaji itnayni duuna ahaalis baabunahyi ay haada kani baabunahyi reebista la reebaayo ayuu u baab yahay can tanaaji itnayni laba inay faqaan ama koodaan laga reebaayo duuna ahaalisi ka saddexaad aanu faqaa kula jirin yacni saddex qof baa meel wada jooga labaa gaar u faqay oo shakhsigii kale la joogay ka xanqarsadeeno ay gaar u faqeen bikayri idnihi idankiisa la'aanteed xaalay ku dheehan yihiin idankiis xaaluu tanaajigaasi ka maran yahay ila lixaajatin dan weyn inay keensatay mooyaane dan lagama maarmaani inay keensata mooyaane waa saa la samayn wa huwa tanaajigu tanaajigay u noqonaysaa an yataxaddatsaa waa inay sheekaystaan labadan shakhsi siran si sir ah ayay u sheekaysteen bixaysu si oo laa yasmacuhumaa shaksigan kale ee saddexaad aanu maqlaynin waxay ku sheekaysanayaan imaamu nawowi wuxuu kale ku daray wa fii macnaahu maa ida taxadasa snaani bilisaanin laa yafhamu alimaamu nawowi wuxuu ku daray waxaa taa la midoo la macno ah haddii luqo ama af aynay garanaynin qofkan saddexaad aanu garanayn hadday labadan qof ku wada sheekaystaan luqo aanu garanaynin bay ku wada sheekaysteen qofkii waa fadhiya hadalkii waa maqlayaa waxayse uga jeedaan garan maayo qofkan kale luqadan fahmi maayo korkiisaa la sheekaystay waxay la mid tahay iyadoo laga faqay iyadoo laga faqay ayay ka dhigantay oo iyagu gaar u faqeen qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi inama annajwa min ashaytaani liyaxzuna aladiina aamanuu faqu wuxuu ahaaday oo qura shaytaan xaggii mid ka soo fuloo ka yimi buu ahaaday wuxuu u dhacayaa u xasilayaa faqaasi si uu u murugo geliyo shaytaanku mu'miniinta u murugo geliyo shaytaanku inuu mu'miniinta murugo geliyaa maqsuud weyn bay agtiisa ka tahay oo qofka marka la murugo geliyo khayr badan baa laga baajinayaa yacnii murugada iyo hammiga iyo hammiga khayraad badan ayuu kaga mashquulaya waxaanu u sababayaa inuu waxaweeye xaaladan fiicnayn ayuu qofkii gelinaya wuxuu dhibsanayaa shaytaanku qofka muuminkii inuu markaa weeye safaa iyo farax yacni inuu ku sugnaado laabtiisii markaa ay tahay laab faraxsan ay tahay waayo xaalka noocaas yacni khayraad badan buu qaban karaa laakiin markuu murugoodo yacni waxa weeye xaalad xun bay u sababi kartaa khayr badanna waa ka mashquulin karaa saas aawadeed inuu muuminiintu farxaan waa dhibsanayaaye inuu murugo geliye ayuu doonaya faqa shaytaan xaggii ka ahaaday waa faqa aan khayr lagu amrayn ee faqii laga tashanayo shay wanaag ah laa khayra fii kaiirin min najwaahum ila man amra bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas faqu hadduu yahay khayraadkaa haddii lagaga shaqaynaayo waa wanaagsan yahay laakiin faqii shar lagu faqaayo ama muslimiin lagu murugo gelinaayo ama wax dembiya lagu faqaayo xaalka caynkaasa wuxuu noqonayaa ka shaytaan xaggii ka ahaadin wey wuxuu mawdicu shaahid usoo qaato dee maadaama kan markaa qaar ay faqbaxayaan oo qof keliya laga faqbaxayo oo qofkii shaki iyo murugo iyo wax la midi ku imanayaan dee waa kii shaytaan xaggii ka ahaaday noocaasu geliyey oo saddexdii qofee wada joogay markay laba gaar u faqaan mar waxaa laga yaabaa inuu shakiyo is yidhahdo niyo maaday ku xamanayaan war maaday kuu tashanayaan mar waxaa laga yaabaa inuu is yidhaahdo maxay kugu soo dari waayeen arrin muhim oo wanaagsan hadday wadaan maxaa adiga lagaga reebay miyaa lagu xaqirayaa mansilada inay hoosaysaa lagu tirinayaa yacnii waxyaalo badan baa markaa meeshii iman kara yani qofkan eh, dadkani way ku yasayaanoo waa ku xaqirayaanoo arrinkaasoo kale inaad ehel u ahayd bay adiga ku arkaan marka cuqdad buu muslimiinta isu gelinayaa shaki buu kala dhex gelinayaa waxaan laga yaabaa inuu isahaada ku xamanayaan intee qof markaysaga qof kale yacni markaa gacanba ula tegey ama cuqdad u qaaday oo yidhi marka anay i xamanayeen yani waxa weeye shaytaankii waa ka faa'iidaysanaya waxyaalaha noocaasoo kale alimaam nawowi markuu sheegaayey wuxuu ka reebay laba shay bikayri idni kan saddexaad haddaan laga idan qaadan weeye ee saddexba hadday ahaayeen oo ka saddexaad laga idan qaato oo hawl yaroo gaara ah ayaanu lahayn ma na fasixi kartaa ma noo oggolaan kartaa inaanu gaar uga wad hadallo hawl khaasoo annaga gaar noo khusaysay oo isagu fasaxo ou yidhahdo ha dhib ma leh waa loo idmay xaaladda caynkaasi dembi kuma qabaan yacnii qofkan baa u idmay mar hadduu u idmo ay ka idan qaateen tii la diidayay noqon mayso waa qodob wuxuu kaloo imaamu nawowi ka reebay ila lixaajatin dani inay keensatay mooyaane dantaa waxay ku fasireen ahlucilmiga qaarkood maslaxa raajixa inay ku jirto oo xaaladani aynay markaas sugaynin wakhti kale ee danta markaysaa ku suganna ay tahay maslaxa raajixa taas waa ijtihaad yacni min bacdi ahlicilmi culammada qaarkood ay ku ijtihaadeen naska iyo daliilku miduu sheegayo maa siyaalo badan baan looga bixi karaa ama idanka in la qaato ama markaysa markaa dad in loo tago sida ibnu cumarba samayn jiray qof kale loo yeedho laha qofkan la joog ya ninkan la joog yani ninkan baanu hawl isu leenahay oo dan isu leenahay yani adigu la sii joog keligiiyaanu noqonay xadiiska kun iyo lix boqol iyo lix dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo soddon wa can ibni cumara radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal ida kaanuu falaa yatanaaja snaani duuna haalis idaa kaanuu hadday ahaadaan alaasatan jamaca meesha joogaa saddex nin hadday ahaadaan saddex qof falaa yatanaaja faqi maayaan waa khabarun yuraadu bihi annahyu waa nafyi nahyi looga jeedo yacni yaynay faqin siiqadu waa khabar ama waa nafyi macnuhu u dhacaayo nahyi ama xukum u dhacaayo maxaa caddaynaya inay tahay dee ma arrin khabaroo khabarnimo looga jeedaa oo laga tilmaamaayo maba dhacdaba waaqic ahaan ilal abad dhici mayso laba inay faqaan iyadoo ka saddexaadaanu la socon se waaqican markaa ma suuragalaha inay dhacdo hadday khabar ahaan lahayd khabarullaahi iyo khabaru rasuulihi ma baaqdaan oo sida khabarkaas ay u sheegeen allah iyo rasuulkiisu si khilaafsani ma dhacdo ila been waa ka nasahan yahay oo waa ka dheer yahay hadalka ilaah iyo hadalka rasuul marka maadaama eh, macnuhu aanu u dhacaynin waaqic ahaan iyo qadar ahaan baanay dhacaynba ila alabad aan laba arkaynba waxaad garanaysaa macnaha looga jeedaa inay xukun tahay iyo inay dhicin muraadka u dhacaayo taasa qariina kuugu ah marka waa khabarun yuraadu bihi annahyu waa nafyi looga jeedo nahyi falaa yatanaaja faqin maayaan yacni yaynay faqin itnaani laba gaar u faqin duuna haalisi kii saddexaad isagaan helin ay kii saddexaad ka maran yihiin mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa abu daawuud abu daawuudna waa soo wariyey xadiiska wazaada wuxuu siyaadiyo kordhiyo oo siyaad ahaan ugu sii daray qaala abu saalix abu saalix assammaan waxau yidhi qultu libni cumar waxaan ku idhi ibni cumar fa arbacatan ka warran hadday idaa kaanuu e, arbacatan hadday afar yihiin ka warran afar hadday yihiin yacni ka warran laba gaaruma faqi karaan miyaa qaala laa yaduruk saase ku dhibi mayso hadday afar yihiin bimacnaa waa iska faqi karaan labaa gaar u faqi kara hadday afar yihiin waayo labiyo labay noqonayaan qofkii kale ciduu la sheekaysta waa haystaa warawahu maalikun fi lmuwaa imaam maalik baa isaguna xadiiskan soo wariyey muwata'a ku soo wariyey can cabdilaahi bni diinaar wuxuu ka soo wariyey taabiciga la yidhahdo cabdilaahi bni diinaar buu ka soo wariyey qaala wuxuu ihi kuntu ana wabnu cumara cinda daari khaalid ibni cuqbata allatii fi suuq waxaana ahaa buu ihi anigoo cabdulaahi ibnu diinaar ah iyo ibnu cumar saxaabigii la odhan jiray cinda daari khaalid ibni cuqba guriga markaysagaa khaalid ibni cuqba agtiisa ayaanu ku sugnayn allatii daartaasoo fi suuqi suuqa ku sugan fa jaa'a rajulun yuriidu an yunaajiyah fa jaa'a waxa yimi rajulun nin baa yimi ninkaas oo yuriidu doonaya an yunaajiyahu inuu la faqo ibnu cumar damiirka haadu ibnu cumar buu noqonaya walaysa maca bni cumara axadun hayrii yadaan u wehelin ibnu cumar cidaan aniga ahayni anoo keliya la jooga ninkana gaar buu ibnu cumar u rabaa inuu gaar ula faqo fadaca ibnu cumara rajulan aakhar ibnu cumar wuxuu u yeedhay nin kale u yeedhay xataa kunna ilaanu ka noqonaynay arbacatan afar aanu ka noqonaynay fa qaala lii wuxuu igu yidhi welirajuli haalisi iyo ninkii saddexaad waa ninkii kale loo yeedhay alladii dacaa kaa saddexaadoo uu yeedhay ay dacaahu ibnu cumar ista'khiraa shay'an qadar markaysa markaa naga dibdhaca oo naga dambeeya istakhiraa ay ta'ahara naga dibdhaca oo naga dambeeya shayan qadar fa innii samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul waayo anigu waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaaluu odhanaayo laa yatanaaja snaani duuna waaxidin laba faqi maayaan yacni yaynay faqin duuna waaxidin mid keliya iyaduu markaa ka hadhsan yahay oo faqa aanu ku jirin yacni shakhsi keliya laba yaynay gaar uga faq bixin waa khabar looga jeedo nahyi looga jeedo ama waa nafyun yuraadu bihi nahyu xukum iyo nahyi baa loo jeeda marka cabdullaahi bnu cumar waxa uu sameeyey markii waxa weeye nin doonay inuu la faqbaxo shakhsi kaloo afraad buu u yeedhay oo u yidhi ninkan la joog markii afar ay noqdeen ayuu markaa yidhahdeen naga dambeeya haddaba yacni markaa dabeedna sidaasuu uga baxay marka qaabkaasoo kale in la sameeyo nahyiga looga baxo ayaa xadiidkanna ku tusinaya saasuu ku tusinaya haddii kale inay bannaanayn ay xaaraan tahay laba gaar inay u faqbaxaan waayo muuminiintii bay murugo gelinayaan muuminiinta in la murugo geliyaana dee mid bannaan maaha xadiiska kun iyo lix boqol iyo toddoba dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo koob iyo soddon wa can ibni mascuudin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal ida kuntum halaasatan falaa yatanaaja snaani duuna alaakhari xataa takhtalituu binnaas rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa kuntum halaasatan haddaa ahaataan saddex saddex haddaa noqotaan falaa yatanaajaa ma faqayaan yacnii yaynay faqin isnaani laba gaar yayna u faqin duuna alaakhari ka saddexaad aan wehelin ka kale aan wehelin xataa takhtalituu ilaa aad dhex gashaan oo ku khaldantaan saddexdiinnu binnaasi dadka aad dhex gashaan dad kale aa u tagtaan markaad dad kale u tagtaan laba gaar waa u faqi karaan min ajli anna dalika yuxsinuh wuxuu taas markaa u reebay nebigu calayhi salaatu wasalaam inay taasi murugo gelinayso daraaddeed min ajli anna dalika yuxzinu yaxzunuhu iyo yuxzinuhu labada waa loo dabdiyaa oo xasana yaxsunu baabunasara markay tahay waa mutacaddi axzana yuxzinu markay tahayna hamsaday markaa tacdiyadu ay ku dhisantay markaana waa mutacaddi qur-aankana de labada waa la akhriyey laa yaxzunhum alfazacu alakbaru iyo laa yuxzinuhum alfazacu alakbaru laa yaxzunuhum yacnii isagoo xasana yaxzunu ay tahay ayaa haddana mafcuulkii toos loo siiyey qiraa'ada kale sabciga ahina ya-day godaysaa za'dana waa hoos dhigaysaa laa yuxzinuhum alfazacu alakbaru waxaa la mid a ah aayadda haddeer aan akhriyni liyaxzuna aladiina aamanuu liyaxzuna in loo fasiro si ay u murugoodaan oo faacil laga dhigo aladiina waa qalad laqb ahaan bay qalad yacni waxa weeye faacilku waa damiir qarsoon oo shaytaanka u noqonaayo alladiinana waa mafcuulu bihi si u murugo geliyo ay huwa shaytaanku aladiina aamanuu u murugo geliyo waatay ka cabbiraan culammada qaarkood waa mucaddan bilxaraka xarakada lagu tacdisiiyey tan kalena marka hamsada ayaa lagu tacdisiiyey marka min ajli ana dalika yuxzinuh inay taasi murugo gelinayso daraaddeed in laga faqbaxo keligii laga tago murugo inay u sababayso daraaddeed baa loo reebay mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa isu waafaqay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa cillada loo diiday laba inay u gaar ugu faaqbaxaan oo mid laga tago waxaa la mid a ah, hadday jamac markaysa markaa gaar u faqbaxaan saddex ama afar oo mid keliya laga tagaana waa la macno cibradu ma ahoo keliya laba inay gaar u faqbaxaan laakiin cilladu waxa weeye midh in laga tago oo aan faqi laga qaybgelin ta noocaasaa murugo u sababaysa inuu waa lagu xamanayaa ama waa lagu tashanayaa ama haddii arrin muhimoo wanaagsan dee ay wadaanna adiga waa lagu xaqirayaa inaad ehel u ahayd baa lagu arkaa darajadaada waxay u qabaan inay hoosayso dee marka waxaweye murugo iyo shaki bay u sababaysa marka cillada loo diidaya tan wey min ajli ana dalika yuxsinu saas aawoodee ahlucilmigu waxay yidhaahaan haddii aan taasi ku sugnayn oo cilladaasi eh, aynay ku sugnayn dhibi kuma sugnaa maalan waalidkii halkan fadhiya yararkiibaa intay ka faqbaxeen bay halkan ku tashadeen halkan bay ku sheekaysteen aabbuhu ma ka murugoonayaa ubadkiisii inay intay faqbaxaan halkan ku sheekaystaan maya way ku xamanayaan ma is odhanayaan waa ku tashanayaan ma is odhanayaan waa ku xaqirayaan ma kullu daalika isma odhanayaan inay gaar iyagu u wada sheekaystaan oo gaar markiisa marka waxaan yani u baxaan oo faqbaxaan ma dhibsanayo saas aawadeed laa xaraja fii dalik ahlucilmigu waxay yidhahdeen taas dhibi kuma sugna waayo cilladii baan ku sugnayn cilladu xukunka mar way caam yeeshaa marna waa khaas yeeshaa oo cilladaa khasisaysa waqad tukhasisu waqad tucammimu liasliha laakinaha laa takhrimu atuu saaxibu lmaraaqi odhanayo way dhacdaa cilladu xukunka inay khasisto oo lafdigiisu isagoo caam ah inay wax ka reebto waana dhacdaa cilladu xukunka inay caam yeesho oo xukun lafdigiisu uu khaas yahay inay caam ka dhigto ya laakiin inay burisaa ma suuragalaha aha laa tacuudu calaa asliha bilibtaal cilladu asalkii asalkeediiyo xukunka ah burin kulama noqoto laakiin takhsiis ama tacmiim waa kula noqotaa waayo qaacidadu maxay tahay alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadaman xukunku cilladu la wareegayaa joogitaan iyo maqnaanshaba oo haddii cilladu joogto xukunku waa joogaya hadday cilladu maqan tahayna xukun waa maqnaanaya de cilladii markay caamo noqoto way joogtaa xukunkiina waa inuu joogaa walow lafdigiisuba khaas ha ahaado cillada caamka yeelaysa meel kastoo cilladaasi ku sugan tahay waxay noqonaysaa nafs alxukmi inuu ku sugay haakada marka haddii aynay ka imanayn min ajli ana dalika yuxzinu taasi haddayna ka imanaynin waxay noqonaysaa inaan dhibaato ku sugnayn haddii la og yahay inaynay ka imanayn dhibi kuma sugnaa laakiin haddaan la ogayn yacnii xukunkii baa la istisxaabayaa saas yadaa wey waayahay baabunahyi can tacdiibi alcabdi waaldaabbati walmar'ati waalwaladi bigayri sababin sharciyin aw zaa'idin cala qadri aladab baabka laba boqol iyo labiyo siddeetan baabunahyi can tacdiibi alcabdi waaldaabbati reebista la reebaayo ayuu u baab yahay can tacdiibi alcabdi addoonka in ciqaabo oo la cadaabo wadaabbati iyo daabadda in la ciqaabo neefkii waa soo gelayaa ama rakuubkii ama neefkii xoolaha ahaa ama daabbad kaleba walow wax la dhaqdaba yaynay ahaanin waalmar'ati iyo qofka dumara in la cadaabo la ciqaabo reebista la reebaayuu u baab yahay waalwaladi ubadka ilmaha in la ciqaabo reebista la reebaayuu u lagu ciqaabo bikayri sababin sharciyin sabab sharciga la'aantii lagu ciqaabo sabab sharciga lagu ciqaabaya iyadayna jirin in la ciqaabo ayaa la riibaya aw zaa'idin calaa qadri aladab ama sabab sharciga lagu ciqaabaa waa jirtaaye laakiin cuquubo ka ziyaado ka dheeraada qadarkii edbinta ama aadaabta loo garaacayay ee loo ciqaabayo ee adabdarro uu la yimi cuquubo ka siyaado oo ka dheeraada in lagu ciqaabo reebista la reebaayuu u baabiya baabkan wuxuu ku saabsan yahay inaan cidnaba la cadaabin oo la ciqaabin hadduu addoon yahay hadduu qof dumara yahay hadduu ubad yahay hadduu xoolo la dhaqda yahay hadduu daabbado kale yahay sabab sharciya la'aantii waa inaan lagu ciqaabin ciqaabta waxaa looga jeedaa baa la yidhi yacni islaax iyo ta'diib hagaajin iyo islaaxin iyo edbin laakiin xanuunjin iyo ciqaabis loogama jeedaa leeyihi in looga jeedaana ma qumana in la xanuujiyo muraadku inuu yahay laakiin muraadku waa inuu noqdaa in la doonayo in la edbiyo ama la islaaxiyo awalan waa in sabab sharciya ay noqotaa waxa lagu ciqaabaya haddii la ciqaabayo dhangaduna mar walba xal maaha marka laga fursan karo waa inaan markaa la isticmaalin saas aawadeed aayaddii suuratu nisaa yacni waa la dambaysiiyey garaacii saddex martabaa laga dhigay saddex martabo ayaa laga dhigay faciduuhunna wahjuruuhunna fi lmadaajici wadribuuhunna darbigaa lagu dambaysiiyey marka hore waxaa lay waaniya dumarkoo kale haddii dee ay markaa nushuus la yimaadaan marka hore waaniya oo wacdiya waa martabada koowaad martabada labaad ka haajir oo ka dheeraada nooc xajriya in lagula yimaado aan loo furfuraan oo laga sii jeesto yacni xagga firaashkana yacni markaa aan loo tegin taasina waa nooc labaad oo dee in markaa wax lagu diidan yahay la tusay waa hajriga kaa labaad martabada labaad haddii wacdiga ay wax ku qaataan hajriga lala iman maayo haddii wacdiga ay wax ku qaadan waayaan hajrigaa lala imanaya oo gogosha markaysaa lagaga haajiraya gogasha lagaga haajiraya maaha guriga in looga tegayo martabada saddexaad baa la garaac garaacaasna xuduud baa loo yeelay waata axaadiista nebigu sala allahu aleyh wasalam sii caddaysay darban hayra mubarix garaacan waxba bararine waa inu noqdaa wejiga waa inaan laga garaacin meelaha maqaatisha ee markaysa markaa waxan yacni dee ah waa inaan laga garaacin waxaa lagu garaacayaa waa inay tahay wax markaa khafiif oo sahlan oo in la baraq jabiyo bes looga jeedo ee wax cawarayo oo dhibaataynayo jidhkii bararinayo oo laftii markaysaga jebinayo oo dillaacinayo oo yacni waxa weye jidhkii jeexjeexayo ya dhiig ka shubaya wa insaa aanu noqon darban ghayra mubarrix wadribuuhunna darban hayra mubarrix waxaa garaacdaan garaacaan waxba bararaynayn sida axaadiista ku so aroortay qadarka la garaacayo waa in eh, garaacyada aan la farabadin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen yacni casharatu aswaat weynana ka badan waa ghaayaday yidhaahdeen qadarkii ta'diibka wax ka ziyaado ah oo cuquubo ah waa inaan lagu samayn waa haddii sabab sharciya loo hayo haddii sabab sharciga aynay jirinna marka horeba waa inaan la ciqaabin daabadda waxaa soo gelaya noolaha kale markaysaa inaad markaa aad ciqaabto waa soo gelaysa ya waatii nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dakhalat imra'atun innaara fii hirratin xabasatha waa inoo keenayaba waa xadiiskan ku xigaba marka waxa weeye dee hadduu markaa shimbir iska xidho waxba siin waayo ama bisad iska xidho waxba siin waayo dee waa nooc cuquuba dembi baana lagu mudanaya qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi wa bilwaalidayni ixsaana labada waalid u samafala samafal u samafala wa bidilqurba ka qaraabada u saaxiibkaana u agoontana u kuwa baahan u samafala waljaari dilqurba jaarka dhowaanshaha iyo qaraabada u saaxiibkaa ah u samafala oo xaqii jaarnimada iyo xaqii qaraabanimada labaduba ee isgaleen marka waa jaar qaraabo u saaxiiba walijaariljanub jaarka fogna oo nasab ahaan iyo qaraabo ahaan u kala fog tihiin laakiin jaarnimadii marka waxaa ay jirto kaana u samafala wasaaxibi biljambi ka marka waxa weeye saaxiibka idinla ahee dhinacaaga ku suganna u samafala bacdu ahlicilm waxay u fasireen in looga jeedo azawja wasaaxib biljanbi in laga tilmaamaayo oorida ama haweenayda uu ninku qabo waxaa kaloo loo fasiray ka waxa weeye rafiiqa la'a safarka waxaa kaloo loo fasiray ka shaqa ka dhaxaysa ee markaysaa meel yacni sida badan ay wada joogaan inta mid walba loo fasiray mulaa maanica intuba inay soo galaan mid walba u noqdo saaxibun biljanbi oo saaxib wabni sabiil ina waddana u samafala waxaa loo jeedaa musaafirka socdaalka ana u samafala wamaa malakat aymaanukum kuwii midigyaalkiinnu hanatayna u samafala ina allaha allah laa yuxibu ma jecla man kaana mukhtaalan fakhuuraa kii ahaaday mukhtaalan mid isqaadqaada oo kibra waa khuyaalaagiiyo kibirkii ikhtiyaal oo fakhuuran faan badan allah ma jecla yacni faanka iyo kibirkiiyo isqaadqaadkaba allah waa necab yahay aayaddan waxaa la yidhaahdaa aayat alxuquuqi alcashara aayadda tobanka xaq u saaxiibka ah aayat alxuquuqi alcashara xaqi koowaad waa ina xaqa allah weeye wacbudu allaha walaa tushriku bihi shay'a sheikhu ikhtisaaran buu uga tegey sagaalkii xaqee kale ayuu sardiyey xaqa labada waalid xaqa qaraabada xaqa agoonta xaqa marka masaakiinta jaarka qaraabada u saaxiibka xaqiisa jaarka fog xaqiisa ee saaxiibka markaysa markaa dhinacaaga ku sugan ama zawjada ama yani waxa rafiiqa ee musaafirka markaysaga xaqiisa qofka socotada ah qariibka ah kuwa midigyaalkiinu hanantay addoommaha xaqooda marka darisku wuxuu u qaybsamaa deris saddex xaqle iyo deris laba xaqle iyo deris hal xaqle deris islaamnimo iyo qaraabanimo iyo derisnimo isu raacday waa deris saddex xaqleh iyo deris laba xaqleh waa derisnimo iyo qaraabanimo ayaa israacday laakiin diintii muslim maaha ama e, derisnimadii iyo islaamnimadii bay israacdeen laakiin qaraabanimadii kuma sugna waa deris laba xaq leh iyo deris hal xaq leh muslimna ma aha qaraabana kulama aha laakiin deris buu kuleeyahay waa deris hal xaq leh marka waxa weeye deriska qaraabada u saaxiibka u samafal waljaariljunub waa deriska aan markaa waxa kuu dhoweyn ee bimacnaa qaraabo kula ahayn wa saaxibuljamina waa sheegna marka mawdicu shaahid waxay tahay intaba in loo wanaag sameeyo ilaa addoommihii in loo wanaag sameeyo marka dadkii oo dhan maadaama la u wanaag sameeyo u wanaag fala dee in la tacdiibo oo la ciqaabo dee meesha iman mayso ya xadiiska ku xigaa waa can ibni cumara dabcadaha qaarkood raqamka xadiiska waa kun iyo lix boqol iyo labiyo soddon wa can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal cudibat imra'atun fii hiratin xabasatha xataa maatat rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam cudibat waxaa la cadaabay imra'atun qof dumara la cadaabay waxaa lagu cadaabay fii hiratin bisad darteed baa lagu cadaabay fiidu waa saabiyu wa fii wa min yubayinaani sababa yacni bisad aawadeed baa lagu cadaabay bisaddaasoo xabasathaa ay xidhay xataa maatat ilaa ay ka dhimanaysay ayay xidhay iyaduna sababteeda ayay naartii ku gashay fa dakhalat waa gashay qofkaa dumarii fiiha bisaddaa aawadeed waxay ku gashay annaara naarta oo sababtu maxay tahy maxay naarta ugu gashay loogu cadaabaya laa hiya acamataha wa iyadu may quudin bisadan manay waraabin way cadaabtay way xidhay marka waxay cunto iyo waxay cabto umay siinin manay waraabin manay quudin id hiya xabasataa markay xidhay manay quudin manay waraabin walaa hiya tarakataha kamanay teginoo iskamay dayn ta'kulu xaalay cunayso min khashaashi alardi yacni markaa xasharaadka iyo bahalaha arlada ku sugan inay cunto daaqdo taana umay sii dayn way ka xidhay marka dee tacdiib bay ula timi aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalku yahay baa lagu abaalmarinaya sidii u cadaabtaa loo cadaabaya muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay khashaashulardi bifatxi lkhaa'i lmucjama khaada dhibicda leh kordhigeedu ku sugan yihi wa bishiini almucjama iyo shiinka dhibcaha leh ee almukararati lasoo laba goor celiyey wa hiya hawaamuha waa bahalaheeda weeye bahalaha hoosaa hawaamka iyo xasharaadkeeda waxyaalaha markaa waxaan yacni yaryar ee marka arlada ku sugane ama dulduulaya ama wax la mida ashyaadaas ayaa marka la odhanayaa khashaashul ardi la odhanaya hawaamkuna waa bahalaha hoose weeye waayo bisadu markaa yacni waxa weeyaan waa bahalaha hoose way cuntaa xataa masaska iyo ashyaadaasoo kale way cuntaa marka dee meelaheedaa inay yacni wax u doonato umay sii dayn iyaduna waxuma siin sidii bay ku dhimatay ya waxay ku tusinaysaa yacni noolaha cadaabka la cadaabayo in lagu cadaab mudanayo ayaa laga qaadanaya xadiiska kun iyo lix boqol iyo siddeed dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo saddexiyo soddon wa canhu bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen cabdullaahi bni cumar annahu mara bifityaanin min quraysh inuu soo maray bifityaanin dhallinyaruu soo maray dhallin min qurayshin quraysh ka mid a qad nasabuu tayran wahum yarmuuna qad nasabuu waxay dhidbeen bimacnaa waxaa loo jeedaa ay ka dhigteen wax markaa yacni hadafa bimacnaa lagu dhugmo baranayo oo la bartilmaameedsanayo oo bartilmaameed laga dhiganayo qad nasabuu waxay dhidbeen bimacnaa hadaf ka dhigteen tayran shimir bay ka dhigteen shimbirkaas wa hum yarmuunah iyagoo marka waxa weeye waxay nasbiyeen walxaal hum iyagu yarmuunahu ay tuurayaan ay doonayaan inay ku dhugmo bartaan ma la helayaan mise waa la waayaan waqad jacaluu lisaaxibi atayri kulla khaati'atin min nablihim waqad jacaluu waxay u yeeleen oo u gaar yeeleen lisaaxibi atayri shimbirkankii u saaxiibka ahaana kulla khaati'atin mid kasta oo gefta oo min nablihim ka leebabkooda ka leebkaanu la weyna adaa iskale bay yidhahdeen falamaa ra'aw markay arkeen ibna cumara cabdullaahi ibna cumar ay arkeen tafaraquu waa kala tageen falamaa ra'aw ibna cumar yacnii waawga waa godmayaa maaka la xidhiidhinaayo oo waxay noqonaysaa waxaway in la xarakeeyo ma dhacayso iltiqaa'u saakinaynka waxaa laga baxayaa taxriij oo markuu xarfu mad yahay iyo markuu xarfu liin yahay dee waa kala duwan yihiin xarfu liinka waa la xarakeeya marka iltiqaau saakinaynku la kulmo laakiin xarfumadku waa dhacaa xarfumadku waa dhacaa xarfu liin iyo xarfu madna waxay ku kala duwan yihiin waxaan u jeedaa marka ya iyo waaw ay yihiin waxay ku kala duwan yihiin xarakada munaasibkii markay la kulanto ee mujaaliska la ahi wuxuu noqonayaa xarfu mad oo waawgii hadday ka horrayso dammo dammadu mujaanis waxay u tahay waawga oo haddii dama la jiido de waaw baa ka dhalanaya haddii waxa weeye ya'da ay ka horrayso kasrana waa xaraka mujaanisaa weeyi haddii kasrada la jiido iyo areeban baa ka dhalanaysa marka idan waxa la odhanaya waa xarfu mad baa la odhanaya xagga alifka labadu ma kala farqisna laakiin xagga waawga iyo xagga ya'da waa kala farqisan yihin haddii waawga ama ya'da reeban xarako fatxii ka horraysa wuxuu noqonayaa xarfuliin la xarfu madd ayuu noqonaya saas aawadeed markay xarfuliin tahay waawga ama yaadu yahay haddii saakin kale la kulmo waa la xarakaynaya waa la taxriikinaya falammaa ra'aw bna cumar saas weeye sababta markaysaga markaa beydkan in liil laga cabiro ayna u fiicnayne in laga cabiraa eh, mad ay u fiican tahay wain yakuuna maddan faxadfahu istaxaq falama ra'aw bna cumara markay cabdulahi bni cumar arkeen tafaraquu waa kala tageen faqaala bnu cumar cabdulahi bni cumar wuxuu ihi man facala haada yaa sidan sameeyey lacana allahu man facala haada allah ha nacdalo man facala kii sameeyey haadaa ficilkan sameeyey kan oo ficilkana ina rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay lacana man ittakhada shayan fiihi ruuxu gharada lacana wuxuu nacdalay man ittakhada ay alladii ittakhada kii ka yeeshay shay-an shay ka yeeshay shaygaasoo fiihi ruuxu nafi ay ku sugan tahay gharadan yacnii wax lagu dhugma barto oo waxa weeye markaa lagu liishaan barto ama lagu dhugma barto ka yeelay muttafaqun calayh bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay algharadu gharadku bifatxi alghayni mucjama haynka dhibicda leh kordhigeedu ku sugan yahay iyo waraa'i iyo ra'ayuu ku sugan yahay waraa'i almuhmala waxba lama odhan sababta loo odhan waayo waxay tahay ra'du marka ay noqoto xuruuf in lagu dabdiyo way iska waadixo way iska caddahay oo warraa'i wax u qormayo kale ma jiro haddii za oo kale ay tahay wazaayi bay noqonaysaayo yabaa u dambaynaysa hamza uma dambaynayso marka tan hamsada ugu dambaysaa inay tahay ra'dii waxay tahay mid iska macruuf ah oo iska waadixa ah. saas aawadeed uma baahna in lagu caddeeyo aan dhibic lahayn waaya wa huwa alhadafu waa hadafka weeye waa halka la doonaayo in la liishaamo washayu aladii yurmaa ilayhi waa shayga wax lagu tuurayo isaga yacni markaa la liishaamayo ama lagu dhugma barana xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu diiday bal nacdalay cidda markaa waxa weeye shay nafi ku jirto wax lagu dhugmo barto ama la liishaamo ka dhigta yacnii ashyaada nool in loo naxariistaa ku sugan waxaa ku sugan inaan manfaca la'aan naftoodii aan loo jarin waayo iminka shimbirku hadduu yahay shimbir marka la qalan karo nooca xaaraanta aanu ahayn dee in la gowracdo la qashaa waa bannaanayd hadduu yahay nooca la qalan karo laakiin iyadoo aan la doonayn in lagu intifaaco laqasho aan la doonaynin in naftiisii markaa waxa weeye lagu tacadiyo oo la dilaa ma bannaana waa shay xaaraana aan bannaanayn yacni waxyaalahan marka xayawaanaadka intifaacooda laynoo banneeyey aynu qalan karo waxay inoogu bannaan tahay uun markaa eh, bini aadamka ay ku intifaacayaan ama xoola ha noqdaan ama ugaar ha noqdaan yacnii ugaadhaasi markaysa marka ama ku waaweyn ha noqdaan ama kuwa yarar ha noqdaan amaba shimbir ha noqdaan yacni ashyaada noocaasa ah waxaa loo dili karaa iyadoo la doonaayo intifaac lagu intifaacayo dadku cunayaan ila xurmada markaysa markaa xayawaanka waxaa ka weyn yacni dadka xurmadooda ayaa ka weyn marka horena waxaa loo abuuray ashyaada inay dadku ku intifaacaan baa loo abuuray maadaama sidaas loo abuuray marka intifaaci uu jiro oo lagu intifaacayo way bannaan tahay haddii kale ma bannaana waxay noqonaysaa mid xaaraana weliba waxaa laga qaadanayaa dembigan inuu yahay dembi kabaa'ira dembi weyn inuu yahay waayo daabitka kabiiradu muxuu ahaa waa inuu cuquuba makhsuusa lahaa oo xad adduunye u lahaa ama cadaab aakhira loogu goodiyey amaba Eh, lacnad lagu sheegay ama cadho ilaahay lagu sheegay eh, ama kufri markaysa markaa lagu sheegay walow asqarba kufrigaasi ha noqdo kufrulasqar yacni haba noqdo dembi kabiira wey ama kabiiro inay tahayba ha la naskareeyo sida min alkabaa'ir an yashtima arajulu waalidayh yacni culamada qaar waxay ku dareen falaysa mina iyo yacni waxaweeye tacaabirta la ah ayay ku kordhiyeen nafyu iimaankana culamada qaar baa kusii daray laakiin cibaarada saxaabada qaar laga soo wariyey waxa weeye inay yidhahdeen kabiiradu waa dembiga labada xad mid ahaan koobsaday labada xad maxaa loo jeedaa xadd addunya wa xadd alaakhira waa xadka adduunyo iyo xadka aakhiro xadka adduunyo waa la yaqaanaa waa dunuub gaara oo cuquubaad muqadara leh waa xaddu dunya sida xaddu zina sida xaddu alqadfi sida xaddu shurbi alkhamri yacni waxa weeye xuduudda noocaasa waa cuquubaatun sharciyatun muqadaratun lidunuubin makhsuusa cuquubaad sharciya oo la jaangooyey oo aan la kordhin karin lagana dhimi karin oo dembiyo gaara u sugnaatay baa waxaa la yidhahdaa xaddu dunya xaddul aakhirana waa maxay cuquubo makhsuusa ciddii aakhiro loo sheegayna waa saasoo kale see naar buu gelayaa in la yidhaahdo sida waxa weeye markaa lacnad iyo markaysaa khadab in lagu sheego ama ilaahay ha nacdalo ama allah baa nacdalay ama rasuulkiisaa nacdalay ama allah baa u cadhoonaya ama markaa allah baa ka beri noqday ama rasuulkiisaa ka beri noqday yacni waxaweye cuquubaad makhsuusay ka dhigantahy ashyaadaas oo dhammi saas aawadeed waa tu ka cabiraya cabdullaahi bnu cabbaas waa dembiga labada xad koobsaday bimacnaa labada xad mid ahaan koobsaday xadda dunyaa wa xadd alaakhira marka waxaa xadiidkan ku sugan lacnad ina rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam lacana man ittakhada shayan fiihi ruuxu gharada waxaa kaloo xadiidkan ku sugan in waxaweeye ciddii shimbirka lahayd inay yidhaahdeen taanu la weynaada iskale shimbirka lahaydna waxaa loo jeeda waa ciddii soo qabsatay ee markaysagaa rabbaysatay shimbiraha dadku marka hore ma kala lahaa laakiin ugaarsiga la ugaarhsaday ku kala mutaysanayaan oo haddii cidii ugaarhsato iska haysatay oo hadday doonto laga yaabo inay markaysa markaa eh, dee korsatayba qabsiga calaa kulli xaal ciddii soo qabsatay haysatay ayaa noqonaysa ciddii marka waxa weeye lisaaxibi tayr kaasaa noqonay waa yahay cabdullaahi ibni cumar markay arkeen way kala yaaceen cabdullaahina waxa weeye arrinkii aad buu ugu inkiray xadiiska nebigana waa sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidka kun iyo lix boqol iyo sagaal dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo afar iyo soddon wa can anasin radia allahu canhu qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam an tusbara albahaa'im anas waxa uu sheegay nahaa rasuul llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu reeboo nahiyey an tusbara in la xabiso oo dil loo xidho albahaa'im yacni xoolaha waa kuwa lagu dhugma baranayo o kale muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay sabrigu waa xabsiga marka waxaa loo jeedaa dilis la dilaya ayaa loo xidhayaa in lagu intifaacayana loogama jeedo waxaa laga tilmaamayaa sidaas ayaa loo xidhaya wa macnaahu tuxbasu lilqatli waxaa loo xabisayaa dil la dilo ayaa loo xidhaya dil la dilo ayaa loo xidhaya marka taasna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa nahiyey oo waa reebay marka lafdigii nebiga calayhi salaatu wasalaam lama soo naqlin waxaa la soo naqliyey tacbiirkii saxaabigu ka cabbiray yacni reebista uu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu reebay uu ka cabbiray taas yada ah ayuu markaa waxaa soo naqliyey waxay culammadu isweydiiyaan tacbiirka caynkaasoo kale ah waxaa saxaabigu ku soo raro nebigaa amray nebigaa nahiyey cumuum ma faa'iidaynaysaa mise ma faa'iidaynayso bacdu ahlicilmi ayaa markaa yidhi cumuum ma faa'iideynayso alxujjatu fi lmaxkii la fi lxikaaya xujadu waxay ku sugan tahay waxa laga xikaayoonayo la sheegaayo ee lafdiga lagu xikaayooday xujada kuma sugna lafdiga lagu xikaayooday waa lafdigii saxaabiga marka lafdiga xujadu kuma jirto marka waxaa dhici karta nebigu calayhi salaatu wasalaam shay makhsuusa inuu sheegay oo ficil mucayana oo cidi samaynaysa inuu reebay dabeedna saxaabigu lafdiga caamkaa ku xikaayooday ama amara ama nahaa saasoo kale marka maadaama ay sidaa ixtimaali karto ixtimaalkaasi ku jiro oo ay qaacid ahaan yidhaahdeen alxujjatu fi lmaxkii la fi lxikaaya xujadu ka laga xikaayoonayo oo nebiga amarkiisa ah iyo nahyigiisa ah oo aynaan kala garanayn malafdi lafdi caamuu ku nahiyey ma khaasuu ku nahiyey taas aynaan kala garanayn ayay ku sugnayd siiqada lagu xikaayoodo saxaabigu cabbiray xujadu kuma sugnaa marka sidaas aawoodee cumuum kama qaadanayno ba ahlucilmiga qaarkood yidhahaen wax alla waxaa saasoo kale ku soo arooray ee ama nahaa ama amara ama tacaabiirta la midka ku yimi laakiin sida saxiixa ah waxay tahay inay xujadu ku sugantahoo la xujaysanaayo oo lafdi caama wuxuu saxaabigu ku xikaayoodo walow lafdigii nebiga yaynaan hayne waxay noqonaysaa in cumuum loo daliishanayay noqonaysa lafdi caama wuxuu markaa saxaabigu ku xikaayoodo waa in cumuum loo deliishanayo ayaa saxan waayo saxaabigu ahlulisaan oo dadkii carabiga yaqaanuu ka mid ahaa carabiguna sariiqada u ahaa marka waa kala garanaya waxa caamka iyo waxa khaaska ah alfaadda noocaasa waa kala garanaya haddii cibaarada markaysaga u maqlay ay ahaan lahayd khaas khaas buu ka cabiri lahaa hadday caam tahayna caam buu ka cabiraya markaa sidaas aawoodee lafdi caama wuxuu u cabiray cumuumka loo qaadanaya sida saxani labada qowl ee culammadu ka leeyihiin kaas weeye wa macnaahu tuxbasu lilqatli macnihiisa waxa weeyaan waxa loo xabisayaa loo xidhayaa dil yacni neefkii baa la xidhayaa marka la xidho waxaa loo xidhayaa in lagu dhugmo barto oo kale yacni shay yani waxa weeyaan inta la xidho in marka waxa lagu dhugmo baranayo ta noocaasi waa mid aan bannaanayn weeye waa muxaram noocu doonaba ha noqdo bahaa'im buu xadiisku sheegayaa laakiin mayeedhaanka ayuu sheegay xoolihii laakiin ashyaada kale nafta waa la mid xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa can abi caliyin suwayd ibni muqarin radi allaahu canhu qaala laqad ra'aytunii saabica sabcatin min bani muqarin wuxuu yidhi abi cali oo suwayd ibni muqarin ah ayaa wuxuu yidhi laqad ra'aytunii allah baan ku dhaartay waxaan is arkay saabica sabcatin xaalaan toddoba ka mid ahay oo toddobaynahay waan ku toddoba ahay ru'yada haddii basariye lagu fasiro saabica waxay noqonaysaa in xaal laga dhigo ru'yada haddii loo fasiro inay tahay cilmiya oo laqad ra'aytuni allah baan ku dhaartay waxaan is ogaaday saabica sabcatin mafcuul labaad bay noqonaysa yacnii toddoba anoo ka midaan isku ogaaday inaan toddoba ka mid ahay baan isku aqoonsadoo isku ogaaday aan toddoba ka mid ahay yacnii lix kale aan toddobaynayo oo min banii muqarin yacnii ilmo muqarrin ka mid a ah. waa toddoba walaalaa ah weeye maa lanaa khaadimun ilaa waaxidatun shakhsi khaadimi nooma sugnaan gabadh keliya mooyaane gabadhaasaa khaadimadu noo ahayd latamahaa asqarunaa gabadhaas waa addoon latamahaa gabadhaa waxaa dhirbaaxay asqarunaa kii noogu yaraabaa dhirbaaxay fa amaranaa rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam wuxuuna amray nebigu calayhi salaatu wasalaam an nuctiqahaa inaan xorayno ayuuna amray rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnaatay saabica ikhwatin lii walaalo aniga ii sugnaaday anoo ku toddoba ah ayaan isku ogaaday inaan ku toddoba ahay baan isku ogaaday ama waxaan is arkay xaalan toddoba ku ahay yani markaa waxaweye walaalaha toddobada ah yani mid ka mid aan ahay xadiiskan waxaa laga qaadanayaa awlaadu muqarin inay islaameen oo markaa toddoba walaalo ah oo toddobaduba saxaaba ah inay markaa jireen waa toddoba saxaabi oo walaala ah misaal kale looma oga yidhahdeen ilmo muqarin baynay ahaayeen khaadimaan gabadha addoontaa ahayn maanu lahayn buuri iyadoo keliya noo adeegayso khaadimad noo ahayd kii noogu yaraabaa markaa dhirbaaxay nebigu markaa wuxuu amray in la xoreeyo oo sida xadiis soo socda waynu ku arki doonno addoonka haddii la dhibaateeyo waxaa u kafaara guda xoraynta la xoraynayo taasaa u kafaara guda man daraba ghulaaman lahu xaddan lam ya'tihi aw latamahu fa inna kafaaratahu an yuctiqah yacnii ku kasta oo markaa addoon isaga u sugnaaday xad ka jara aanu la imanin amaba dhirbaaxa waxaa u kafaara gud ah inuu xoreeyo isla darsigaynu ku arki doonnaa insha allah marka sidaas aawadeed baa nebigu wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam in la xoreeyo fa amaranaa rasuul sala allahu alay slam an nuctiqaha taasina dembigii laga galay in laga kafaaro gudayay noqonaysa oo kafaaro gud u tahy marka in addoommaha loo tudho oo aan la dhibaatayn oo aan sabab aan sharci ahayn lagu eh, ciqaabin ayaa laga qaadanaya haddii waxa weeye si yacnii khalada marka waxa weeye wax loo yeelana in laga kafaara gudo laga kafaara gudo in la xoreeyo taasna waa laga qaadanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam awaakhira xayaatihi sakaraadkii markuu ku sugnaa hadalladiisii ugu dambeeyey waxaa ka mid ahaa alsalaata asalaata wamaa malakat aymaanukum yacnii salaadda ilaaliyo ku dadaala waxaa kaloo ilaalisaanoo dhowrtaan kuwa midigyaalkeennu hanteen addoommahana u tudha oo ilaaliya yacni waa sida yacni dadka loogu naxariisanayo loogu tudhayo loo xanaanaynayo xadiiska kun iyo lix boqoliyo koob iyo toban wa abi mascuudin albadriyi radia allaahu canh abi mascuud albadri waxa uu ka soo wariyey imaam muslim abi mascuud albadri ka soo wariyey abi mascuud albadri maxaa la odhan jiray magaciisii magaca abihii ismuhu ismu abiihi cuqbatu bnu camrin sax magaciisa waxaa la odhan jiray cuqbatu bnu camrin baa la odhan jiray abi mascuud albadri hal shahida bedra beder ma ka qayb gala ya cala saxiix ma ka qayb gala khilaaf baa ku jira waa saa loo sheegay weeye abi mascuud albadri cuqbatu bnu camrin waxa mashhuura oo kutubta mustalaxuna ay in badanoo ka midi tusaaleeyaan nisbooyinka daahirka khilaafsan bay u tusaaleeyaan markaase waxay yidhaahdaan albadriyu waxaa loo yidhi inuu beder degay ceelka beder ayuu degay laakiin beder kama qayb gelin marka masalada khilaaf baa ku jira ha yeeshee sidaas hora caan ah sida saxiixii waxay tahay waa inuu beder ka qayb galay waana sida imaam albukhaari iyo ay doorteen jamaaco kale culammada ka midi waana sida xaafid ibnu xajar laftiisu arjaxayo wy oo saxiixulbukhaari waxaa ku sugan fii kitaabi almaghaazi raawiga wax ka warinaya inuu sheegaayo inuu beder ka qayb galay raawiga taabiciga wax ka warinaya ayaa wuxuu odhanaya wa kaana miman shahida badra waxaanu ahaa dadkii beder ka qayb galuu ka mid ahaa marka mar haddii waxa weeye sidaas uu sheegay yacni sanadkaa ka caalisan oo laynoogu sheegaayo inaanu ka qayb gelin ma hayno marka waxay noqonaysaa in la ictimaaday noqonaysa qaala kuntu adribu ghulaaman lii bisawt kuntu waxaan ahaa buu yidhi wax yacni soo noqnoqday maahe waa ficil mar dhacay kaanada wakhtiyada qaar baa loo isticmaalaa ficil mar dhacay loo isticmaalaa sida axaadiista ku soo aroortay manaasigta ee nebigu calayhi salaatu wasalaam kaana kada kaana yafcalu kada aynay tahay wuxuu markaas sameeyey uu markaasuun sameeyey qaala kuntu waxaan ahaa adribu mid garaacaya hulaaman wiil garaacaya hulaamka waxaa loo jeedaa addoonka loo jeedaa oo addoonkii in la yidhahdo cabdan la yidhaahdo waxaa dee ka fiican markaysagaa fatan iyo hulaaman yacni marka amatan in la yidhahdo waxaa ka fiican in la yidhaahdo fataatan yacni saa in la yidhahdo marka khulaaman li wiil aniga ii sugnaaday bimacnaa addoon ii sugnaaday baan garaacayay buuyi bisawdi jeedal baan ku garaaciyey fa samictu sawtan min khalfii waxaan maqlay cod baan maqlay min khalfii xaggayga dambaan ka maqlay cod jihadaa dambe iga imanaya iclam abaa mascuudin ogow abaa mascuudow falam afham isawta min alghadab codka ma fahmin buu yidhi cadho daraaddeed baan la fahmi waayey buuhi oo hadalka laygu yidhi wuxuu yahay ma kala saarin wasaani uma garan iyo cidda la hadlaysa inuu rasuulku yahayna muu garan falamaa danaa minii markuu ii soo dhowaaday idaa huwa rasuulu rasuuluullaahi sala allahu alayh wasalam waaba isagiio rasuulkii ilaahay ah saaxibu sawt waa isagiio rasuulkii ah fa idaa huwa yaquul waaba isagii odhanaayo iclam abaa mascuudin ana allaha aqdaru calayka minka cala hada alghulaam waxaad ogaataa abaa mascuudow ana allaha aqdaru calayk inuu allah kaaga awood badan yahay minka calaa hada algulaam wiilkan inaad wax yeesho sidaad u awooddo si ka badan allah inuu kuu awoodo inuu wax kuu yeelo sidaa ogow yacanii wiilkani gacantaadu ku jiraa waxbaad yeeli kartaa laakiin sidaad u awooddo si ka badan baa allaah kuu awoodaa inuu wax kuu yeelo waa wacdi uu wacdinaayo waaninay faqultu waxaan idhi buuhi la adribu mamluukan bacdahu abada garaaci maayo addoon bacdahu kan dabadii abadan weligay garaaci maayo ama garaaca addoonkan aan garaacayo dabadeed addoonba dib u garaaci maayo wa fii riwaayati riwaaye waxaa ku sugnayd fasaqata asawtu min yadii min haybatii fasaqada waa dhacay asawdu jeedalkiibaa dhacay min yadii gacantaydu ka dhacay min haybatihi wuxuu uga dhacay haybadda nebiga sala allahu aleyh wasalam aan ka haybadaysanayo ee aan qadarinayo aawadeed ayaa marka uu iiga dhacay buuli wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayn faqultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow huwa xurun liwajhi illaahi tacaala huwa addoonkani xurun xor weeye liwajhi illaahi tacaala ilaahay wejigiisa dartii ayuu xor u yahay waanu xoreeyey tacaala allah isagaa korreeye fa qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam ama low lam tafcal lalafaxadka annaar haddaanad samayn lahayn oo bimacnaa aanad xorayn lahayn lalafaxadka naar naar baa ku gubi lahayd aw lamassadka annaar ama naar baa ku haleeli lahayd oo ku taaban lahayd rawaahu muslim muslim baa soo wariyey bi haadihi ariwaayaati riwaayaadka mutacadidka kala duwan ayuu ku soo wariyey riwaayadka qaarkood waxay kordhinayaan eh, oo muslim ku sugan abuu mascuud markuu addoonka garaacayay addoonku inuu yidhi acuudu billaah allah baan magan gala dabeed wuxuu yidhi falam afham codkiisa ma fahmin buu yidhi uu ku hadlay cadhada aan cadhaysnaa daraaddeed baanaan la fahmin markaasaa addoonku wuxuu arkay buui rasuulka sala allahu alayh wasalam buu arkay marka hore muxuu yidhi acuudu billaah markaa rasuulka ma arkin allah baan magan galay buui codkiisa ma fahmin buu yidhi wuxuu ku hadlay cadhada daraaddeed markaasuu rasuulka arkay buu yidhi calayhi asalaatu wasalaam markaasuu addoonkii wuxuu yidhi acuudu birasuuli illaah waxaan magan galay rasuulka ilaahay baan magan galay markaasaa rasuulku sala allahu aleyh wasalam la hadlay saniica ka muuqata abuu mascuud albadri waxa weeye hadduu fahmi lahaa acuudu billaah markuu yidhi inuu ka joojin lahaa darbiga iyo garaaca aanu ku sii wadayn markuu yidhi allah baan magan galay hadduu fahmi lahaa inuu ka joojin lahaa baa siyaaqa laga fahmaya waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya cidda xayiga xaadirkee joogtaa wuxuu kari karo in laga magangeli karo waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkan kuma inkirin acuudu birasuuliillaahi inuu yidhaahdo nebigu wuxuu ahaa xayi waa noolaa xaadir buu ahaa waa joogay markii uu nebigu ka maqnaa isagoo nebigu ka maqan yahay acuudu birasuuliillah ma odhan laakiin markuu arkay u muuqday markaasuu yihi acuudu birasuuliillah waxaanuu ka magan gelayaana waa wax uu nebigu ka magan gelin karo saas aawadeed noocii la diidaayay noqon mayso waxay noqonaysaa isticaadada nooca bannaan ayay soo gelaysa sidaad markaa baabka ducadaba ku aragtay an tas'ala alxaya alxaadira bima yaqdiru calayh ayaa isticaadadana saddexdaa shardi hadday dhan yihiin oo dhammaystiran yihiin ay u bannaan tahay in ciddaa la magan galo wax laga magan gelaayo wax awoodi karo caadadu ku dareertay inay bini aadam awoodi karaan waa inuu yahay waa inuu xayi yahay waa inuu xaadir yaho joogaa oo markaysaa uu kula joogaa wakada hadduu xukum xaadir leeyahayna waa la mid sidayn marka waxa weeye yacni cidi kaa gaadhsiinayso ama farriin aad u dirayso ama warqad u qorayso ama aalaadka cusub ee warku inuu ku gaadhayo la og yahay aad ku gaadhsiinaysaana ashyaada kale ay la xukumta waa ashyaa caadiya waayahay nabigu calayhi salaatu wasalaam abaa mascuud albadri waa waaniyey wuxu uhi iclam abaa mascuudin ana allaha aqdaru calayka minka cala hada algulaam hada alculus ya awooddaad isaga awoodaysaa yacni yaynay ku kadinnin waayo sidaad u awooddo si ka badan baa allah ku awooda inuu wax ku yeelo marka xaaladda caynkaasa wacdigii wuu qaatay wuu wacdisoomay fadliga abu mascuud baa laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa siduu marka waxaweyaan yani wacdiga iyo waanada u qaadanayey ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya qadarinta uu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu qadarinaya ixtiraamay oo yacni waxa weeye wuxuu yidhi haybadda nebiga calayhi salaatu wasalaam daraaddeed baa jeedalka iga dhacay yacni gacantii xijin weydayba ya awooddeedii dhacday dabeedna ay noqotay inayna markaysaga yacni jeedalka haynaynba jeedalka markaasuu dabeedna iga dhacay waa naxdintu nebiga ka naxay daraaddeed markiiba wuxuu la yimi wixii kafaara gudka u noqon lahaa oo maxay ah inuu xoreeyo qaala huwa xurun liwajhi illaah nabiguna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam haddaanu sidaa yeeli lahayn in lagu ciqaabi lahaa oo naari taaban lahayd oo haleeli lahayd ama gubi lahayd ama low lam tafcal lalafaxadka annaaru aw lamasadka annaar xadiiska kun iyo lix boqol iyo labiyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo toddobiyo soddon wa ibni cumara radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu aleyh wasalam qaal man daraba ghulaaman lahu xaddan lam yaatihi aw latamah man daraba ku kastoo garaaca shartiya ama mawsuula labada mid walba u laqbayn kartaa man daraba kii garaaca oo markaad mawsuul u laqbayso man daraba ku kastoo garaaca oo markaad shartiya u laqbayso hulaaman wiil garaaca wiilkaasoo lahu isaga u sugnaaday kaa'inan lahu xaddan yacni xad u garaaca ama xad sababtiibuu u garaacay xadkaasoo lam ya'tihi aanu la imanoo samayn lam ya'tihi bimacnaa lam yafcalhu aw latamahu ama dhirbaaxa fa inna kafaaratahu an yuctiqah kafaara gudkiisa iyo dembi daadintiisu waxa weeye inuu xoreeyo weeye inuu xoreeya kafaara gud u noqonaysa rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa xukum caama ayuu tilmaamayaa xukumka caamkiina waxa weeye ee uu xadiisku sheegayaa cid kasta oo addoon ku tacadida ama addoon ku tacadida farqi muctabara u dhexeeyaan jirin addoon baa xadiisku sheegay addoontuna waa la mid oo waxaa la yidhahdaa ashyaada noocaasoo kale ah waa nafyu lfaariq baa ku sugan faariq muctabari uma dhexeeyo faariq muctabari uma dhexeeyo marka inuu addoon yahay iyo inuu addoon yahay farqi ma kala lahaa ka lagu tacadinayaa noocu doonaba ha noqdo shaqsi mamluuka weyn waxaa loo diiday in loogu tacadiyo ma aha markaysaa inuu lab yahay daraaddii ya marka farqi ma kale laha inuu marka yahay lab inuu yahay iyo inuu dhadig yahay marka ku kastoo addoon u sugnaaday markaa garaaca oo xad aan u geysan buu ka jaray ama waa dhirbaaxay ama garaac kaleu ku sameeyey waxaa u kafaara guda inuu xoreeyo dembigiisi taasaa lagaga daadinayaa taa ayaa lagaga daadinaya waa tii xadiis kale ay soo aroorto muslim saxiixa ku soo wariyey oo tilmaamaya mucaawiyat ibnu xakam assulami addoon uu lahaa ayaa adhigii u raacday adhigii baa neef bahal ka cuna markaasuu dabeedna waxa weye wuu garaacay markuu garaacay dabadeedoo cadhadii uu dee garaacay ayuu kadib nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam qisadiibu u sheegay markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi u yeedh waa loo yeedhay waa kii weydiinaayey ayna allah man ana su'aalaha waa kii nebigu calayhi salaatu wasalaam weydiinaayay markay ka jawaabtay ayuu nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam actiqha fa inaha mu'mina xore muminad weeye xorayntaa la xoraynaayo waxaa looga jeedaa garaacii la garaacay in lagaga kafaara gudo kafaara gud inay u noqoto ayaa laga qaadanaya calaa kulli xaal addoonka xadka laga jarayo waxaa jirta saxaabta nebigu sala allahu aleyh wasalam addoommahooda xadadka waa ka jari jireen xadka asaalatan marka hore xukuumad baa fulisa cidaan xukuumad ahaynoo xadka ku fulinaysaa dadka xorta ah ma jirto ee xukuumaduunbaa ku fulisa qof xori qof kaleo xor ah xad kama jarayo haddaanu xaakim aanu ahay addoommaha khilaaf baa ku jira ma xukuumadunbaa ka fulinaysaa mise waxa weeye sayidkoodu waa ka fulin karaa sayidkoodu xadka waa ka jari karaa mise waxaa sharti ah ilaaba ilaa xukuumad taa khilaaf baa ku jira saxaabta nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaa markaa ka soo aroortay waqaa'ic mutacadida inay addoommahooda xadka ka jari jireen taasaa ka soo aroortay waxaa ka mid a xafsa addoon iyada u sugnaatay xadka ka goysi baa soo aroortay asxaab kale waa ka soo aroortay saas aawadeed yacni xadiiskani markuu tilmaamayo man daraba ghulaaman lahu xaddan lam yaatihi wuxuu isaga laftiisu daahir ku yahay inuu xadka sayidku ka jaraayo addoonkiis inuu sidaa ka jaraayo marka waxaa u kafaaraguda inuu xoreeyo tacadigii lagu sameeyoba kafaaragudkiisu xorayntuu noqonaya calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa addoommaha sabab sharciya la'aanteed in lagu garaaca inayna bannaanayn addoommaha sabab sharciya la'aanteed in lagu garaacaa inayna bannaanayn taasaa laga qaadanaya xadiiska kun iyo lix boqoliyo saddexiyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqoliyo siddeed iyo soddon wa can hishaam ibni xakiim ibni xizaam radia allahu canhuma hishaam ibni xakiim ibni xizaam waxa uu muslim ka soo wariyey isagiiyo aabbihiiba waa laba saxaabi weeye yacnay qaraabo ahaayeen khadiija bintu khuwaylid ayay qaraabo ahaayeen annahu mara bishaami cala unaasin min alambaad annahu inuu soo maray bishaami shaam inuu ku soo maray bad waa darfiyo ama bad waa ilsaaq mara bishaami shaam wuxuu ku soo maray calaa unaasin dad buu ku soo maray min alambaad yacni ka mida beeratada ka mida alambaad waxa weeye waa dadka marka wax beerta ee cajamta ah aan carabta ahayn bay ambaad carabta odhan jireen waqad uqiimuu fi shamsi wuxuu soo maray walxaal qad uqiimuu la taagay fi shamsi bacadka qoraxda la taagay wa suba calaa ru'uusihim zayd madaxyadan laga soo shubay saliid laga soo shubay bacadkan la taagay fa wuxuu yidhi maa haada kani muxuu yahay ficilkani qiila waxa la yucadabuuna fi lkharaaj waxaa lagu yihi waxaa lagu cadaabaya lagu dhibaataynayaa inay kharaajkii bixin waayeen kharaajku waa maxay waa jizyadii dhulka yacni jizyada laba nooca waa jizyatu riqaab iyo jizyatu alardi midna waxa weeye dadka gaalada ah yacnii naftooda iyo qoortooda laga qaadaa xataa yuctu ljizyata can yadin wahum saakhiruun waa gibirka ayaga bixinayaan ee laga qaadayo calaa shakhs laga qaaday midna waxa weeye waa jizyatu alardi oo dadka gaaladii waxay beertaan ayaa laga qaadaya muqdir mucayana laga qaadaya mar kastoo beertu u soo goodo qadar mucayana laga qaadayaa waa gaalada muslimiinta maaha marka waa uun jizyaday la nooc tahay midna waa jizyadii dadka jizyat riqaab midna waa jizyat lardi yacni taas wey labadubana waa laba xaqoo yacnii dul saaran gaalada qoortooda iyo dhulkooda iyo beerahooda ayay saaran tahay muslimiintayna u sugnaadeen marka waxyaalaha qaarna way ku kala duwan yihiin kharaajkii jizyadu waxyaalaha qaarna waa iskaga mid bay ka yihiin xagga masrafkana sida faygoo kale ayaa meesha lagu bixiyo fayga lagu bixinaya haakada qiila waxaa le yucadabuuna waxaa lagu cadaabayaa lagu dhibaataynayaa fi lkharaaj inay kharaajkii bixin waayeen wixii arlada ka soo baxayay jizyadeedii muqdurkii mucayankee laga qaaday qaadaye muslimiintu ka qaadayeen gaaladaas inay bixin waayeen waayahay waa cashuur beerahooda la cashuuraayo gaalada inay ku gaarto laa cashuura cala almuslimiin muslimiinta iyaga cashuuri ma saaraan wa fii riwaayati riwaayo waxaa ku sugnayd xubisuu fi ljizya waxaa loo xabisoo loo xidhay jizyadii isma diidana waayo waynaga sheegnay kharaajku inuu yahay jizyatu alardi ya in noocaa yahay waynaga sheegnay faqaala hishaamun hishaam baa wuxuu yidhi ashhadu waxaan ka markhaati kacayaa la samictu rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay inaan maqlay yaquulu xaaluu odhanaayo yaquulu xaaluu odhanayo ina allaha yucadibu aladiina yucadibuuna annaasa fi dunya ina allaha allah yucadibu waxaa cadaabayaa aladiina kuwa yucadibuuna annaasa dadka cadaabaya fi dunya adduunyada gudaheeda ku cadaabaya ayuu ilaahay eh, cadaabi doonaa fadakhala cala alamiir wuxuu u galay hishaam ibnu xakiim yacnii amiirkii ninkii madaxda ahaa ee meeshaa ka amiirka ahaa buu u galay fa xaddasahu waa uga warramay xadiiska nebigana waa u sheegay fa amara bihim yacni waxa weeye waa amray ninkii in la sii daayuu amray ay bitasriixihim fakhulluu waa la sii daayey amiirkii baa markii loo sheegay xadiiska loo sheegay ayuu sii daaya rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey alambaadu ambaadku alfallaaxuuna min alcajam waa dadka beeratada ah ee cajamta ah weeye marka ashhadu la samictu markuu leeyahay yacnii waxay u dhacaysaa macno dhaareed bay u dhacaysa saas aawadeed buu laamka u geliyey samictu laamka u wuxuu tilmaamayaa nimanka beeratada ee waxbeerta ee gaalada ah, kharaajkii bixin waayey tacdiibka la cadaabayo inuu hishaam diiday aaduu inkaray bacad baa la taagay yacnii bacdkii waa kulul yahay goortuna inay gadiid ahayd baa laga yaabaa mar labaadkana saliid baa korka laga shubay yacnii saliiddu haba qaboobaato oo saliiddan inay kulushahay oo la kuleyliyey yani markaa laynooma sheegin ha yeeshee marka saliid korka lagaga shubo bacadna uu taagan yahay saliidda lafteed waa sii gubaysaa kulbay usii sababaysa ya kul bay usii sababaysa yani waa dhididayaan saliiddiina waxa weeye markaysaa waa sii kulaylinaysaa bacadkii iyo saliiddii wixii baa isgelayay manna cuquba buu inkiray maa haada kaannahu leeyahy maxaa u sababa maxaa sidan loogu gala markaasaa deedna le kharaajkii bay dee bixin waayeenoo jizyada ay bixin waayeen jizyat alaraadi ay bixin waayeen baa loo ciqaabaya ya tiibuu deed markaa wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam saaya saasuu yidhi intii kuma joogin amiirkiibuu u tego u galay oo u nasteexeeyo u sheegay waxaa laga qaadanayaa madaxda in loo nasteexeeyaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya munkarka la arko in la inkiro ayaa laga qaadanaya munkarka la arko in la inkiro ayaa laga qaadanaya e, in allaha yucadibu aladiina yucadibuuna annaasa fi dunya kuwan dadka cadaabaya ee aakhiro la cadaabi doono ee dadka cadaabay waxaa loo jeedaa inay ku cadaabeen bikayri xaqin xaq la'aan inay ku cadaabeen baa looga jeeda xaq darra ku cadaabeen marka waciidka ma soo gudagelaayo ciddii marka xaq wax ku cadaabaysa ya falaa yadkhulu fi lwaciidi altacdiibu bixaqin kaalqisaasi waalxuduudi waaltacziiri yacni ma soo gelayo yacni marka xadiiska ma soo gudagelaayo iyo waciidka ku sugan cadaabista cid la cadaabo oo xaq lagu cadaabo sida qisaas in lagu lagu fulinayo qofkii baa markaa wax dilay oo dil badrheedha ayuu dilay shuruuddii waa dhammaystirantay lagu qisaasi lahaa dabeedna markiisa waa la qisaasay maaha waa looga naxariisanayaayo dee lama qisaasi karo waa nafta in la gooye ma ah isba naf buu gooye ya shuruuddu hadday dhammaato in lagu fuliyo weeyo aan markaa waxaa looga naxariisan ya raxmadaasi waxay noqonaysaa fii hayri maxalliha midaan meesheedii dhicin bay noqonaysaa ilaan meesheedi lahayn ha yeeshee waa in marka waxa weeye nafta si sahlan yacni in looga saaro waa in laysku dayaa aan lagu silcin aan lagu silcin saas aawadeed qisaas hadday noqoto yacni waxa weeyaan waa in qofkii naftii aan lagu silcin weeye xuduudda iyo tacsiiraadkuna waa saasoo kale waxay noqonayaan tacdiibun bixaq marka xadiiska ma soo gudagelayaan xadiiska kun iyo lix boqol iyo afariyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo sagaal iyo soddon wacan ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala ra'aa rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam ximaaran mawsuuma alwajh cabdulahi bni cabbaas waxa uu yihi ra'aa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu arkay ximaaran dameer buu arkay dameerkaasoo mawsuuma alwajhi wejigiisu uu suntan yaho calaamadsan yahay yacnii sumad dab ah ayuu leeyihi fa ankara dalik taas waa diidey nebigu calayhi salaatu wasalaam waa inkiraa qaala waxauu yidhi fa wallaahi allah baan ku dhaartaye laa asimuhu ilaa fii aqsaa shayin ma calaamadinayo meesha ugu fogaanshaha badan mooyaane meesha ugu fogaanshaha badan mooye meel kale ka calaamadin maayo ka sunti maayo min wejhi wejiga ugu fogaanshaha badan marba hadduu nebigu diiday calayhi salaatu wasalaam wejiga in laga sunto waan ka fogaanayaa wejiga in laga suntaba meesha ugu fog ee aan weji u dhowayn baan ka suntayaa fa amara biximaarin lah wuxuu amray ee sumadda la suntaayo ama qabashada lasoo qabanayo dameer isaga u sugnaaday in la suntuu amray fa kuuya waa la gubay fii jaaciratayhi halkaa sinihiisa labadiisa sinood yacni markaa agteeda ayaa laga gubay oo halkaas sinaha u dhow wa huwa awalu man kawal jaaciratayn wuxuuna ahaa kii ugu horreeye sunta meeshaas markaa sunta yacni meeshaas sinaha u dhow ciddii ugu horraysay wax ka sumada ayuu marka ahaa waa ciddii ay garanayaan baa laga tilmaamaya rawaahu muslim muslim ayaa saxiixa ku soo wariyey aljaacirataan naaxiyata alwarikayni yacni sinaha labadiisa geesood weeye xawla dubur waa duburta agteeda weeye marka halkaa miskaha markaa waxawan yani ku dhow ayaa marka uu ka suntay taasina waxay tahay carar u ka cararaayo wejigii inuu ka sunto oo uu kaba fogaanaayo maadaama wejiga la diiday xadiiska ku sugan qaala ra'aa rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ximaaran mawsuuma alwajhi faankara dalik faqaala fawallahi la asimhu ila fi aqsa shayin min alwajhi kaasna waxaa tanbiih mudan sida alqaadi ciyaad baraarujiyey nawowi laftiisuna ku raacay cidda hadalkan odhanaysaa inaanu ibnu cabbaas ahayn ee cidaan la sheegin inuu yahay ciddaan la sheeginna waxa weeye waa cabbaas oo walidu ibni cabbaas ah cidda hadalkan odhanaysa waa cabbaas weeye ibnu cabbaas maaha qaadiciyaad wuxuu odhanaya markuu xadiiska sheego wuxuu odhanaya qaa'ilu hada huwa alcabbaasu waaliduh yani waalid ibnu cabbaas labnuhu cabdullaahi saaxibu alxadiis yacnii inankiisa cabdullaahi ma ahee cabbaas laftiisa ayaa yidhi saasaanu ku caddeeyey kitaabka abi daawuud kitaabkiisa ku caddeeyey kamaa bayanahu fii kitaabi abi daawuud wakada saasuu bukhaari sheegay isagoo marka arrinkaa caddaynaya bukhaarina wuxuu ku sheegay altaarikhu lkabiir sida ku sugan kitaabka muslimna wuxuu yidhi waa mushkilun fiihi waa mushkil weeye daahirkana waxaabad mooddaa buu yidhi qaadiciyaad ba odhanaya inuu hadalka nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam baabad mooddaa waayo damaa'irtan ka horraysa waxay u noqonaysaa rasuulka sala allahu aleyh wasalam ra'aa rasuulilahi sala allahu aleyh wasalam faacilku waa daahir waa rasuulka fa ankara dalika damiirku wuxuu u noqonayaa rasuulka sala allahu aleyh wasalam faqaala waa ku kusii cadfantahay marka sida daahirkii wax abad moodaa buu yidhi inay nebiga u noqonayso calayhi salaatu wasalaam marka waa mushkil sida kitaabka muslim ku sugan mana aha cidda hadalkan tiri nebiga maaha calayhi salaatu wasalaam cabdulahi bnu cabbaasna maaha waa cabbaas weeye cabbaasna lama sheegin nawowi laftiisu hadalka qaadiciyaad buu ku soo noqlinayaa sharaxa muslim laakiin xoogaa wuxuu tacaqubayaa arrinka ku saabsan waxay daahir ku tahay inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sida muslim ku sugani iyadoo xaqiiqadu aynay saa ahayn oo wuxuu odhanayaa maya daahirku waa inuu ibnu cabbaas yahay ayaa markaa daahirka riwaayada muslim ku sida kale waa ugu waafaqay laakiin sida muslim ku sugani daahirku inuu nebiga yahay maahee daahirku waa inuu ibnu cabbaas yahay buuri markaasuu dabeedna ixtimaal keenay hadda marka hore sideeda waa u waafaqay laakiin waxay aqbali kartaa buu yidhi sida hadalkan cabbaas u yidhi ibnu cabaas laftiisuna inuu yidhi ayay aqbali kartaa laakiin muu sheegin riwaayo saa tilmaamaysa marka xadiiskan wuxuu tilmaamayaa in xoolihii wejiga in laga suntaa inayn bannaanayn baa laga qaadanaya laakiin dhegaha sumadda laga suntaa ayaa wejigii soo geli mayso dheguhu wejiga kama mid aha xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa canhu waxaa muslim ka soo wariyay cabdulahi bni cabaas ana nabiya sala allahu aleyh wasalam nabigu marra calayhi eh, ximaarun inuu soo dul maray soo agmaray ximaarun dabeer inuu soo agmaray dameerkaasoo qad wusima fii wajhih laga suntay wejigiisa faqaala wuxuu rasuulku yidhi calayhi asalaatu wasalaam lacana allahu aladii wasama alla ha nacdalo kii suntay rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey wa fii riwaayatin limuslim riwaayo kale waxaa ku sugnayd oo muslim u sugnaatay ayda noqoshaynu ku noqonay nahaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu reebay can idarbi fi lwejhi wejiga qofka in laga garaaco cid in wejiga laga garaaco wa can ilwasmi fi lwajhi iyo wejiga in cid laga sunto wejigu waa meeshii noolahan ugu sharafta badnayd waxaana ku yaalla dee xubno aad u muhima oo ka mid yihiin indhuhu ka mid yihiin oo sanki ka mid yahay oo afki ka mid yahay ayaa markaa ku yaalla waana meesha qofka ugu quruxda badan marka sidaas aawoodee in meeshii laga sunto ama laga garaaco xoolihii in meesha laga sunto ama dadkii in wejiga laga garaaco yacni mid bannaan maaha waa in marka waxa laga weecdaa oo jidhka kale laga suntaa marka la suntayana qadar markaysaga yacni aan tacdiib noqonayn bimacnaa qadarka ugu yaree sumadi ku dhacdo sumadii inta ugu yare ee markaa qofku wax ku suntan karo waa inuu ku suntadaa yani waa inaan lagu tawasucin dadbaa xoolaha markay suntayaan sumadooda aad iyo aad u badan tahay oo laga yaabo halkaa intuu ka bilaabo ilaa halkaa inuu gaadhsiiyo haddana halka kale ka sunto yani waxaweeye sumad fara badan dab fara badan inuuyani markaa ayaa dhici karta inuu ku sunto marka saxdu waxay tahay in la yareeyo inta la yarayn karo way waxaa looga jeedaa in lagu garto lagu aqoonsado waxaana waa nafley waa wax nool marka waxaa ku sugan arifqu bilxayawaanaat waxyaalaha nool in loo naxariisto loo dhimriyo loo tudho ashyaadaasaa ku sugan waxaa laga qaadanayaa yacni islaamka maxaasintiisa inay ka mid tahay xanaanaynta ashyaada nool la xanaanaynayo oo dhibaatada laga ilaalinayo gaaladu beryo dhoweyd bay markaysa markaa yidhaahdeen xoolaha waa in la dhowraa la ilaaliyaa kada caynkan yacni waxa weeye islaamka yacni waxa weeye asaalata bay saasi ugu sugnayd waxaana laga yaabaa ashyaada qaarkood inay ka qaataan islaamnimada ay ka qaataan dabeedna iyagu ku faanaan ka annahu iyagu ay la yimaadeen iyagu ay la yimaadeen yaa shalaad baratay waa la shubi jiray marka yacni waxa weeyaan in eh, loo naxariisto xayawaanaadkii oo loo turo eh, ayaa adiladaasi ay ku tusinaysaa alimaam nawowi wuxuu odhanayaa wa canhu marka damiirka waxaynu celinay xadiiska ka horeeya saxaabigii soo waana sida daahirkaa dee ay ku dhacayso marka sidaa la yidhaahdo oo wuxuu noqdaa ilaa aqrabi madkuur ayuu noqdaa marka sida muuqataa waa in cabdullahi bnu cabaas loo celinaayo oo isagu marka laga warinayo xadiidka laakiin saxdu waxay tahay inaan xadiidkan muslim aanu ka warin ibnu cabaas aanu ka warin laakiin wuxuu ka wariyey jaabir ayuu ka wariyey marka waa min xadiisi jaabir marka saxdu waxay ahayd inuu yidhaahdo waa can jaabirin marka waxay noqonaysaa sahwi inuu arrinkaas ku dhacay taas waa mid muxaqiqiinta qaarna waa baraarujiyeen horena marka shaarixa laftiisa ibnu callaan ayaa markaa sharaxa ku baraarujinaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfir